wabacd ayuha alikhwa waxaan isku dayi doonaa haddii ilaahay subxaanah wa tacaala uu inoo fudaydiyo inaan waxyaabaha ay culamada muslimiintii kuwa mucaasiriintii iyo kuwa qadiimkiiba duruusta ay tilmaamaan ee hijrada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ku saabsan wax ka mid ah inaynu sheegno awalan cid aynu ka warramaynaa waa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa acdamu insaanin biitifaaq fi taarikhi albashariya waa bini aadamkii ugu weynaa ee dunida tan soo mara wixii alla abuuray subxaanah wa tacaala ee aadam dhalay waa ciddii ugu sharaf badnayd ana sayidu waladi aadam walaa fakhr waa kuu nebigu tilmaamayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa taariikhdiisii qeyb ka mida baynu markaa tilmaamaynaa taariikhdu waa wax u baahan inaan la sardinin ama se laga warramin oo laga sheekaynin oo keliya ee u baahan in loo fiirsado oo wax badan oo ku dayashale laga qaato ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab ambiyada iyo dadkaa fiicfiican alla qur-aanka kaga waramayo laqad kaana fii qasasihim cibra baa ilaahay yidhi warkooda iyo sheekadooda waxaa ku sugan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala cibra fakayfa bimuxamedin salawaatu اllahi wasalaamu calayh dee ambiyadii kale lagu tilmaamay warkooda iyo qisadooda inay cibra ku sugan tahay maxaad u malaynaysaa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo sayid albashariya ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya isagoo nebiga la hadlaya wakullan naqusu calayka min anbaa'i اrusul maa nuhabitu bihi fu'aadak waxaan kaaga warramaynaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala wararkii ambiyada wax aanu qalbigaaga ku dejinno idan haddaynu isaga waranno nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaynu ka helaynaa wax qalbigu ku dego oo nolosheenna aynu ku bidhaansanno oo madowga lagaga bixi karo haddii ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur-aanka kaga warramay nin wadaad ahaa oo dabeetana kitaab xooray kadibna ilaahay ku gebagabeeyey faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun yidhi kaa warkooda uga waran dadka waxay mudan yihiin inay fakaraane nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qisadiisu halkay imanaysaa idan waa masalo u baahan dadka muslimiintu inay si gaara in badan isu dul taagaan oo weliba aanay sheeka ahaan un u akhrinin ama aan war ahaanun loo tabinin laakiin la ysku dayo in nolosha lagu bidhaansan karo hijradu waa taariikhdii muslimiintu ay qaateen culamaai taariikhna waxay tilmaamaan cahdigii cumar ibnu lkhadaab in la qaatay caalamka bini aadamku waxay ka taariikhaystaan cid waliba dhacdo mar dhacday dhacdadaasi ama dhacdo caamay noqotaa dadkoo dhamme wada qaato ama dhacdo reero gaara iskaga filan yacnii dadkaanaan waxba qorin baadiyaha sanadkii hebel la dilay sanadkii gu hebel guga fiican la helay dayrtii badnayd meelahaasuun wax bulshada bii-ada ku wada noole isla garanayso ayuunbaa laga taariikheeyaa kaa wixii ka dambeeyuunbaa la tiriyaa tan miilaadiga aynu tirino waa ta loo nisbaynayo in ciise laga soo taariikheeyey saxaabadu markay eegeen taariikhdii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay ka doorteen hijradu inay noqoto meesha laga taariikhaynayo hijradu marka waa waxay culammadu ku tilmaameen inay tahay meesha kala saarta xaalati docf ama muslimiintu markii ay taagta daraayeen ee bulsho gaaleed ku dhex noolaayeen ee awood iyo xoogtoona aanay lahayn iyo markii ay dowladda yeesheen ee mujtamac jira oo meel gaara jooga ay noqdeen dariskani markaa kuma saabsisna inaan akhriyo nusuusta muxadisiinta iyo ahlu siyar ay inooga soo guuriyeen hijradaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddaanad meel fog qaban imaam albukhaari kitaabkiisa haddaad kala furto saddexda xadiida dhaadheere uu ku qorayo qura kugu filaan karaa hadday sardiga xawaadista tahay iyo say u socotay laakiin waxaan isku dayayaa inaynu is agtaagno bal duruusta laga faa'iidi karo ugu horrayn waxay culammadu isdhinac dhigaan culammo badan oo mucaasiriinta ka mida ah waxay isdhinac dhigaan hijradii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo israagiisii alisra walmicraaj hijradu waa nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo la rabo in la dilo oo loogu talagalay markaasi si xun waliba in loo dilo fududaynaya oo baxsanaya oo dhuumanaya oo toban iyo shan maalmood safar ah oo lug ah oo la baacsanaya ku jiray israaguna waa nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo maka inta laga kaxeeyey meeshuu shan iyo tobanka cashe u socday ee madiine ahayd waa shan boqoloo kilomitr waxaan dhammayn inta maka laga dheelmiyo laga kaxeeyey baytulmaqdes la geeyey oo laga qaaday oo samooyinka la geeyey oo la dhaafiyey ila sidrati lmuntaha la geeyey labada goorood goor muu nebi maxamed u baahanaa taakuleynta badan bay yidhaahdaan marka hore nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi buraaq neef la yidhaahdaa la saaray jibriil baa maciisa ahaa makaa laga dhaqaajiyey markiiba waxaa la geeyey bayt ulmaqdis waa laga kaxeeyey samadaa la geeyey waa la soo celiyey bayt ulmaqdis baa la keenay waa laga soo kaxeeyey makaa la keenay intaasoo dhamme habeen qura gudihii bay dhacday subxaana aladii asraa bcabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladi baarakna xawlah linuriyahu min aayaatina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu manno sheeganaya u tilmaamaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala dheelmiyey linuriyahu min aayaatina miyaanu maalintan ka baahi badnayn dhiiggiisu hadurka u ahaa ee la rabay in la dilo ee la doonaya in la qabto ee uu kolba godgolayay waxay culimmadu yidhahdaan su-aasha isweydiinta le caqliga kusoo dhici karta wax weeyaan maalintanna maxaa buraaq loo saari waayey oo kolba godgeliyey maaha uun buraaqii inta la saaro uu madiine ka daadego waxay culammadu sheegaan ridwaan ullaahi calayhim mid waxay ahayd bay yidhaahdaan mucjiza takriiman wa tahbiitan lirasuula israagu mucjiso buu ahayd ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sharfayey maxaluliqtidaana ma aha bay yidhaahdaan waa min khusuusiyaati rasuuli salawaatu llahi wasalaamu calayh waa waxyaabaha uu gaarka ku yahay meel lagaga dayanayo maaha amaa hijradu waa maxalu tashriic bay yidhaahdaan waa maxalu liqtidaa waa meel la rabay ummadda ka dambaysa in sharci loo dejiyo meel la rabay muslimku inay kaga daydaan waa meel la rabay diintan iyo sida loo hirgelinayo inay dhimbiil u noqoto lagu ifsado idan waa laba qisoo kala fog tii taasiga iyo tashriica u baahnayd muqtada albashari baa la mariyey tii ahayd un ilaahay aayaadkiisa la tusana mucjisaadkaa waaweyn baa la tusi ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa taa ahayd in la tusiyo linuriihu min aayaatina inahu huwa asamiic albasiir waxaa la dheelmiyey habeen qura oo uu dhulkaa ku tegay oo ku soo noqday taasi waxa ay sheegaysaa ilaahay diintiisa uma xoog waayin subxaanahu wa tacaala umana awood waayin laakiin basharka ayaa la itixaamayaa la eegaya innagaa ah dadka la itixaamayo la eegayo innagaa ah dadka la rabo inaynu xambaarno innagaa ah dadka la rabo inaynu ilaahay u hiilinno si ilaahay inoogu hiiliyo subxaana wa tacaala ee macnaheedu marnaba maaha in alle subxaana wa tacaala gaalo ama cid israacday inay cajsi gelinayso ilaahay subxaana wa tacaala waa calaa kulli shayin qadiir wax walba wuu awoodaa kow markaa dariska koowaad aynu ka fahmayno siirada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh siiba masalati alhijra waxa weeyaan inaynu garanno diinta guusheeda ilaahay baa ilaashanaya laakiin innaga in layna itixaamayo oo layna eegayo intaynu iimaan la nimi intaaynu sunanka kowniga ilaahay subxaanah wa tacaala dejiyay aynu fulinayno inta aynu raacayno inta aynu awood iyo maal iyo caqli iyo xoog iyo maskax gelinayno ilaahay diintiisa kaasi waa awalu dars idan waxaynu leenahay masaa'ilka u baahan ku dayashada nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sunnada jaarigaabaa inta badan ilaahay mariyey misaal labaad bay markay meelahan ka warramayaan culammadu tilmaamaan maalan qadiyat lmunaafiqiin munaafiqiinta ilaahay waa awoodayay nebi moxamed dhammaantood in la yidhaha hebella waa munaafiq hebella waa munaafiq hebella waana munaafiq waa mar labaad nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh munaafiqiinta qaar ka mida ah ilaahay u tilmaamay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waa munaafiqiin isna hal saxaabo qur u sheegay saaxibi siri rasuuli illah xudayfatu ibnu lyamaan hal saxaabaa loo sheegay lama faafinin dadka lama odhanin hebel waa munaafiq dador iska ilaaliya hebel kale waa munaafiq alla iska ilaaliyo munaafiqiintu bulshaday ka mid ahaayeen kuwii nebi maxamed suldaarayay bay ka mid ahaayeen kuwii saxaabada suldaaraya bay ka mid ahaayeen laakiin ilaahay qur-aan buu soo dejiyey tiro badan oo astaamahooda calaamadahooda sida loola dhaqmayo waxa ay lagu garanayo marka ay dhacdo sida loola muxaawalaadka la samaynayo ilaahay inoogaga warramayo waayo bay yidhahdaan culammadu waa maxalu lqudwa haddii maalintaa intaan un loodhan la hebel hebel hebel hebel ha layska eego inagu kuwa dambe siday munaafiqiinta isaga eegi lahaayeen ilaahay intaasoo qur-aan uu soo dejiyey oo laynagu barayo ahlu nifaaq iyo sida loola dhaqmo ahlu nifaaq iyo calaamaadka lagu garto ahlu nifaaq iyo deriska laga faa'iidayo ahlu nifaaq iyo xidhiidhka ay la leeyihiin gaalo ahlu nifaaq iyo saa daraaddeed waxaynu leenahay taariikhda nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haddaynu dib ugu noqonno waxay tahay islaamkii kitaab iyo sunnadii waxyigii cirka ka yimi oo can ariiqi اlbashariya qof bini aadami uu tijaabiyo sameeyey nebi moxamed iyo saxaabadiisii waa waxaa in badan laynoo leeyahay salafi saalix salafka la sheegaya waa saxaabadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabadii iyo nebi maxamed siay samayn jireen ha la sameeyo macnaheed waxa weeyaan siday diintan u hirgeliyeen ula dhaqmeen inaynu ula dhaqanno sidaa ogeed waxayn leenahay dariskeenna koowaade hijradaynu ka faa'iidayna waxa weeyaan inaynu fahamno ilaahay subxaana wa tacaala ambiyadiisa markuu doonayo inuu wax tusiyo nebi muuse maxaa la yidhi qaala khudhaa walaa takhaf sanuciiduhaa siirata haluula واضmم yadka إlى جanاaxik تkرج bayضاءa min غayri suu آية أخرى لنuryka min aayaatina اlكubrىa baa ilahay ku tilmaamay laakiin markii fircaanka uu la dhaqmayay kan waxa la yidhi soco oo habeen lugaysii oo saasi yeel oo hijru galay hijrood baa la yidhi waa la awoodi karaya iyagoo meeshooda iska jooga inta gaalada nafta laga qabta in la ydhaha idinkuna meesha u hadha laakiin waxa la rabay in dadka kan lagu tarbiyeeyo axdaadta sidaa awgeed dhacdadu waxbay tarbiyeysaa dhacdooyinku munaafaqaa soo baxa mu'minka saadiqaabaa ah soo baxa guush iyo guuldarraduba faa'iiday leeyihin marka la guulaysto faa'iiday leedahay marka la guul darraysto faa'iiday leedahay waxaynu isku dayaynaa markaa inaynu bal waxoogaa isdultaagi karno hijradaasi nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa sunno inay tahay in nebiyadiiyo ambiyadiiyo saalixiintiiyo dadka wanaagsan la dhibo wa qaala aladiina kafaruu lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latacuudunna fii millatina ilaahay wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala kuwa gaaloobay rusushoodii waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum min ardina dhulkaanu idinka saarayna aw latacuudunna fii millatina haddaydan kadeedka rabin waana raacaysaa gaalku ilaahay wuxuu tilmaamayaa labadaa dariiqoo qura inuu yaqaano inaad raacdo iyo in lagu eriyado nebi maxamed markii alle ka warramayana wuxuu leeyay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuk aw yaqtuluuk aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin waxaad xustaaba alla leeyay subxaana wa tacaala markay makrigiiyo dhagarta dejinayeen kuwii gaaloobay iyagoo waxa ay kala dooranayaan ixtimaalaadka meesha yaalla talada la kala dooranaya ay tahay in la xidho oo la xabsiyo iyo in la dilo iyo in la saaro oo dhulkiisa laga saaro waxaa la kala dooranayaa markaa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saddexdaa in mid lagu sameeyo iyadoo isweydiinta le muxuu sameeyey saddexda tan loogu kala dooranaya wuxuu sameeyey waxaa inoo sheegaya wariqata bnu nofal xadiiskii bukhaari hore muxuu sheegaya wariqata bnu nofal markii nebi maxamed baa la waxyigii koowaad uu yimi iqra markii lagu yidhi ee uu nebigu u yimi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyadoo khadiijo wadda wariqata bnu nofal loo keenay wariqi wararkii uu nebiga u sheegay waxay ahayd laytanii fiiha jadica maan an dhallinyaro noqda buu leeyahy id yukhrijuka qowmuk marka lagu saarayo hadda waa markii iqra bismi rabbika ay ku soo degtay ayuu wariqa wuxuu nebi maxamed usii sheegayaa marka lagu eriyinayo lagu bixinayo wariqa markan waa nin gabooboo ah maalintaasi ilaaw yaa dhallinyaro iga dhiga buu leeyay nebigu su-aashaabuu ka yaabo wuxuu ku yidhaha wa mukhrijayhum oo ma ii saarayaan waxba muu geysan maxamed asaadiq ilamiin buu ahaa haddana ma ii saarayaan buu nebigu ku leeyay haa buu yidhi nebi lama iman waxaad la timi ilaayo waa la colaadii qadiyadda koowaad aynu darsiga hijrada ka faa waxa weeyaan haddii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maanta waxaa laga yaabaa casri yanu joogno in la yidhaha jihaadiyiin khawaarij mutaطarifiin kada kada haddii nebi maxamed oo aan cidnaba wax u geysan oo jihaadba kusoo degay ahay oo maka iska joogay waan bilaalaba kala jebinin oo cidna wax u odrhanin oo ammaanta loo hayay ahayd moxamed asaadiq alaamiin oo wuxuu geystay aanay jirin la saarayo talada meesha taallaana ay tahay in la dilo in la xidho iyo in la saaro ciddii ka soo hadha in marmarsiiya loo helayaa hubantiya marka ciddii ka soo hadha in marmarsiiya loo helayo ayaa hubantiya maadaama nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sida tan lagu lahaa waxa isweydiinta leh ee masaa'ilka kan ay noo sii tilmaamayaan inay tahay abaalisadii wakhtiga kan joogtay waxay qaatay waxay qaateen go-aan ah in nebi moxamed la dilo ayaa go-aan lagu gaadhay laakiin u fiirso waxaa la yidhi ha la dilo laakiin waa inaan dhiiggiisa cid loo raaca aanay jirin waa inuu dad badan ku baahaa quraysh go-aan bay qaadatay ah go-aan bay qaadatay ah nin qura dili karayay nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin fikraddii iyo intii raacsisanayd waxay ahayd si aan dhiiggiisa cidba loogu raacin ha la ballaadhiyo wiilal badan oo quraysh ka mida ah inta la soo saaro birta ha la wada saaro ilal aan bay masaladaasi taallaa dowlad yar ama dad yar oo tamar yar oo dowladaha waaweyne dunida ka mid ah mid qura iskaga durdurin karto ayaa loo ciidan daydaydaa soddon dowladood afartan dowladood baa ku duusha meelaan marka horeba waxbaba oolin waa dhiiggaagaan cidna lala rabin inuu raaco waa nafsi alqadya yacni cid qof qudhi uu ka adag yahay markay xoog iyo baawar iyo dhaqaaliyo awood tahay su-aasha isweydiinta leh waxaan loo leeyahay almujtamac duwali mujtamaca caalamka ayuu ka soo horjeestay mujtamaca caalamka mujtamacan abujahal baa dantiisa ku kacsada abujahal quraysh oo dhan buu rabay in dhiiggaasi raaco waan reer qudhi reer bani makhsuum ama quraysh cid ka midi inaan eedu raacin haddii dhiigga nebi maxamed dadkao dhan la raaciyey ku kalena in dadkao dhan la raaciyaa waa masala taariikhda ay inoo sheegayso oo siiradii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi laga dareemayo waxaa meesha tan kale aynu ka baranayna nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markay mashkiladda tani ku timi wuxuu sameeyey waxa uu sameeyey shayga koowaad wuxuu ahaa takhtiid wuxuu degay khidadii uu ku nabadgeli lahaa khidadii uu gacantan gaaleed kaga baxsan kari lahaa ama se uu ku nabadgeli lahaa waxa dariskaasi markaynu balbaadhnaanayna uu tilmaami doonaa alariiqa alcafawiya fawdada iyo inugu kiciya iyo xamaaska iyo halkana laga boodsiiyo umamka ma dhisto umamka waxaa dhisa camal labnaat oo isa saarsaaran camal kala dambayn iyo kala horayn leh camal baruu ka bilaabmiyo meeluu ku socdo leh camal habeen iyo maalinuu maskaxda mar qura intuu ku soo dhaco waaga berigiisa xagga kale wuxuu rogaa waa mucjisaadka untaasi ilaahina waa awoodi karaa subxaana wa tacaala laakiin waxaa layna barayaa in sunnada jaarigaa ah layna mariyo sunanka jaariga ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kownka u dejiyey inaynu marro sida daraaddeed nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markii go-aankan gaala ay qaadatay khidadoodii khiduu kala hortegay ah kow inuu isku dayo wakhti aan loo baran maka in laga socsocdo inuu socdo waqtu dahiira xadiidkii bukhaari siduu tilmaamayay wakhtigay carabi qayluulaysatay cadceeddu kulushahay ee cid suuqa maraysa aanay jirin ayuu nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh gurigiisa ka soo baxay wakhtu dahiirahaasi wuxuu suuqa soo maray isagoo weliba muqanaca isagoo hagoogan si xataa shakligiisa haddii la wuxuu la arko aan loo tacriifin karin wejigiisu qofkuu yahay wuxuu yimi gurigii abibakar abibakar markuu yimi wuxuu yidhi cidda kula joogta inaga saar abibakar wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo waa ahelkaagii un laba hablood habloodou dhalay baa meesha caasho oo nebiga u maharsan iyo asma cid kalena lama joogto wuxuu abubakar u sheegay in nebigu hijradii loo ogolaaday abubakar wuxuu markaasi ku yidhi alsaxaaba ay suxba aan ku raaca ilaahay rasuulkiisiiyow raacis haa buu nebigu yidhi waad raaci karaysa waxaa la sameeyey markaa fariiqu camal koox dhan oo shaqada bixitaanka qaybsata ah khibraadkii meesha yaallay oo dhan in laga faa'iideeyo guriga iyo qoyska mujtamaca kooban dhammaantood in la shaqo gelin karo mid walbana in lagu shaqo geliyo calaa xasabi qudrati inta uu awoodi karo caliy bn abi aalib waxaa la faray inuu meeshii nebiga sii seexdo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo uu qurayshi moodsiiyo inuu nebigii jiifo sida riwaayadka taariikhda tilmaamayaan waxaa la faray cabdillaahi bnu abi bakar oo nin shaab oo fatin oo laqin oo caqli badanah in uu maalintiina qurayshi la joogo habeenkiina kasoo guureeyo uu nebiga iyo abibakar intuu godka ugu yimaado uu warramo wixii maanta war jiray oo dhan uuu sheego salaada horena uu dib usoo kallaho oo uu magaalada kusoo noqdo wa rajuli lmukhaabaraat wardoon iyo sir inuu isagu hayo waxaa la faray labadii hablood ee yaryaraa inay qaataan hawsha taakulaynta iyo madabka iyo zaadka dabeetana waxay diyaariyeen sufra fii jiraab raashinkii lagu safri lahaa iyo wixii oo dhan waa halkay asmaa kula baxday daatu nitaaqa w daatu nitaaqayn inay dulaceedii u kala jeexday oo ay ku xidhxidhay sufradii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi abi bakar ay safarka ugu sii hagaajinaysay ugu xidhxidhaysay iyana inay hawsha a qaataan inay taakulaynta iyo waxa kanoo dhan fuliyaan waxaa la siiyey nin shaqaalo oo basiita ah, caamir ibnu fuhayra oo xoolaha raaca isna inuu shaqo qabto zaadkana inuu ka qayb qaato tamwiihana inuu ka qayb qaato oo ah raadkaa cabdilaahi iyo meelahaasi inuu adhiga kusoo dareeriyo oo uu raadkaasi soo tirtiro maalintii oo dhan xoolaha inuu xaggaa la joogo fiidkiina inuu soo mariyo oo wacaana uga soo liso uu u raashiniinta godka lagu jiro habluhu iyagu waxay raashin u xidhxidhayeen safarka dheere maka inta loo madiina inta loo sii socdo laakiin inta godkan lagu jiro caanihii iyo wixii la isticmaali lahaa inuu adhiga kan xoolahan soo dulmariyo u keeno waxaa la qaatay in wixii safarkaasi lagu geli lahaa la sii hagaajiyo oo laba neefoo geelabu abibakar intuu sii iibiyey sii daajiyey sii dhargiyey ilaahay uga xoogaysteen laba neefoo geela oo ah kuwa safarkaasi dheer lagu mari doono labadii neefe geel ahaana waxaa loo dhiibay nin gaaleed laakiin gaalkani muxuu yahay waa nin khabiir ku ah waddooyinka saxaaraha saxaaru waa meel lagu ambado meelaan geed iyo calaamad iyo waxba toona lahayn rag gaara unbaa turuqa saxaaraha iyo sida loo maro yaqaana idan dad la eryayo oo dhiigoodu hadur yahay oo la dilayaa titijaabo ma geli karaan iyana waday iyo talow geedka me bannaankani bannaankiinba u egiya ma geli karo maaha qadiyo wakti wax la tijaabiye lama joogo waa wakti ka khatarsan saa daraaddeed waxaa la kiraystay aqoonyahan waxa kan yaqaana laakiin bishard aqoonyahan ammaano lagu tuhunsanya inuu sirtan hayn karo oo tan qaban karo maca kufrihi isagoo gaala isagoo gaala waa cabdilaahi ibnu urqud kutubta matbuuci inta badan urayqit bay qoraan laakiin makhtuuطaadka waxay idhahdaan urqudkaa saxa cabdillaahi ibnu urqud ninkan la yidhaahdo waa nin gaaleed laakiin waa khabiir fi saxraa isagoo gaalaba sida tan loo kiraystay inuu shaqada tan qaban karo ciidankaasi dhan markii la tijaabiyey la sameeyey ayaa wuxuu haddana nebigu iyo abibakar ay uga baxeen maka koonfur iyadoo madiini waqooyi xigta god ayaa la qabtay buur ku dul yaalla buurtu waa meel lagu raad gadan karo oo dhulka waa la israadiyaa raadkaaga ninka raadiyoqaankii markuu helo waa lagu soo helayaa laakiin buurtu waa meel la raad gadan karo aada isku dayi karto inaad qarsoomi karto waa raad oo buur bay galeen buurta god ku yaallabaa la galay godkaasi waxaa laga dhigtay inuu raad careeb noqdo haddaad maantaba baxdo safarka iyo cidda ku daydayaysa waa ku heli kartaa saa daraaddeed inta raadcoo dhami hungoobaysa in lagu jiro saddex habeen in godkaasi la fadhiyo oo lagu jiro haadihi lmas'ala markaynu isu wada geyno waxa ay tilmaamaysaa qofka muslimkaahi inuu mulsam ku yahy inay korkiisa saaran tahay inuu wuxuu awood leeyo o dhan isticmaalo inay korkiisa saaran tahay inuu caqli adeegsado inay korkiisa saaran tahay inuu khitada gaaleed khida la nooca ka horgeeyo inay korkiisa saaran tahay inuu nidaam maro fawda waxba ma samayso xamaaso waxba ma sabayso inugu dareeriya waxba ma qabato laakiin waa daris innaga layna barayay ilaahay rasuulkiisa buraaq waa saari karayay maadaama aynu nidhi markii horeba waa la saaray oo waxaa la geeyay fowqa sabci samaawaat ma quraysh baan ilaahay ka dhex qaadi karaynin nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa laga dhex qaadi karayay haddaama waxay ahayd nebigaa la rabay in la cadaabo la tacdiibiyo maya waxaa layna rabay in laynoo sheego diinta tani inay juhdi bini aadam ku hirgelayso ilaahayna uu markaasi u hiilinayo waxaa la rabay in layna baro inaynan odhan ilaahay baa diintiisa u gargaara intaynu halkaa fadhiisannee in ragannimo laynaga helo waxaa la rabay in layna baro inaynu takhtiid iyo caqli iyo juhdi iyo maamul iyo itaal la nimaadno waxaa la rabay in layna baro bulshada qof aan wax qaban karin inaanu jirin hadday koox isbiddo idinkuunbaa waxa muslimka inta kalena waxba ma tirsanaa waan waraan jirin muslimka la shaqogeliyey waa dumar muslimka la shaqogeliyey waa adhi raac muslimka la shaqogeliyey waa inan yar laakiin waxaa la tilmaamay bulshadu xooggeedu haddii laysu geeyo inuu waxqabad noqon karo kaadhiga raaca inuu dadka wax tari karo dumarku inay dadka waxtari karaan Eh, gaalka caadigaa ah ee aan isagu markaasi ka tirsanayn nidaamka colkaa ah, in lala shaqaysan karo ama wax lala qabsan karo wixii ku saabsiisan maadiyaadka caadigaa ah in lagu shaqo gelin karo kullu dalik waxay tilmaamaysaa in qofka muslimka aanu hamaj ahayn iska socdo waxay tilmaamaysaa inuu islaamku u baahan yahay in in badan aragti iyo caqli iyo wax badan la adeegsado iyadoo waxaynu sidnaa uu yahay ilaahay kitaabkiisa ilaahayna uu wax walba awoodo kaasi waa darsiga labaad ee aynu duruustan hijradii nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ka arkayna dariska saddexaadaan aan tilmaamayaa wuxuu yihi qofka muslimkii markuu wuxuu awoodo oo dhan la yimaado awooddiis iyo muruqiisu ma aha waxa uu tala saarto isagu markii caqligiisa iyo xooggiisa maximum use intii ugu badnaydee la isticmaali karayay markuu isticmaalo waxaa kaloo korkiisa saaran inuu ilaahay tala saarto markaas tawakulku markaasuu bilaabmaa nin meel fadhiya hadduu yidhaha waan tawakula ilaahay baynu tala saara inaan ugu dareeriya haddaad tidhaahdo waxbaa qaldan nebi maxamed intuu maka iska dhex fadhiyay ma odhan ilaahay baynu abubakar u tala saaranaynaa ee gurigaagadna iska joogaana kaygaa joogi wixii la qadaraa un baa dhacaye ee wuxuu samayn karayaba markuu sameeyey ayaa tala saaraad ku yimaada nebi maxamed isagoo waxaasoo oo khitaa dhigaya ayuu haddana ilaahay kalsooni ku qabay subxaanahu wa tacaala ilaahay kalsooni ku qabay dabeetana xadiiskii bukhaari ama axaadiista saxiixa kaleba waa kuwa tilmaamaya in quraysh cidday maalgelin karayeen oo dhan bay maalgeliyeen raadco iyo in la raadiyo iyo in la baadi doono waxay yidhahdaan nimankii raadka yaqaanay buurtii markii laysla soo galay raadkii ka ayay godka isdul taageen abibakar baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadday cagahooda eegaan waa layna arkaya cagahooda hadday eegaan hoosba hadday u foorarsadaan godka afkiisiibay bay qurayshi soo gaadhay raadcadiisi ay uxudaydaysa abibakar wuxuu leeyahay hadday cagahooda eegaan waa layna arkaya markaasuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa dannuka biinayn allahu haaliuhuma abibakarow maxaad u malaynaysaa labo ilaahay saddex ku yihi ilaahay u kaalmaynayo laba alla la jiro tan macnaheedu waxay sheegaysaa adduunka dhamme hadduu isu tago idina aad laba tihiin labadu laakiin iyaga wixii waajib saaraa ay la yimaadeen ilaahayna ay tala saarteen inuu ilaahay ku fillaan karo alaysa allahu bikaafin cabda laba ilaahay macooda yahay saaddex ku yahay maxaad u malaynaysaabu ku yidhi naska qur-aanka culammadu waxay dhahdaan markay ka warramayaan lama odhanin nebi iyo sidiiq ilaahay uu saddex ku yahay maxaad umalaynaysaa markaa hunguri badar inama galeen de waayo inagu nebina maynihin sidiiqna maynan gaadhin marka adu waxaad sileedahay wallaahi garabkaagu aad uma xoogana laakiin nebi maxamed wuxuu leeyahay bithnayn laba baa la yidhi waa laba qof oo mu'minown sifo labaad lama raacin nebi iyo sidiiqna lama sheegin halka kan markay joogtay laba gaarana lama tilmaamin waxaa la leeyahay bnayni allahu haaliuhumaa laba uun ilaahay saddex ku yahay maxaad u malayn labadu siday doonaan ha u tabar yaraadaan say doonaan xaqiir ha u ahaadaan say doonaan haddii ilaahay gargaarkiisu uu ku haleelo waa maxalu liqtidaa waxaa layna rabaa inaynu ku dayanno dareenno ilaahay macaaga hadduu yahay inaad jabaynin id yaquulu lisaaxibi id akhrajahu aladiina kafaruu aniya anayn id huma fi lgaar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز xakiim ilaahay baa subxaana wa tacaala sakiinadiisii ku soo dejiyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaloo inoo sheegay wa ayadahu bijunuudin lam tarawha markii uu ku socday isra iyo micraajka nusuusta waxay qoraysaa malakul jibriil baa dhinac socday haddii jibriil lagugu darama bini aadam maad ka baqaysaa jibriil hadduu dhinac socdo baqa meesha ma yaallo jibriil dee basharka waa ku filan yihin waase ka awood badan yihin halka kan jibriil baa idinla jooga lama odhanin laakiin waxaa la yidhi bijunuudin lam tara askaraydaan arkayn baa socotay meesha ilaahay subxaana wa tacaala hadduu rabo inuu kuu gargaaro kaneeca iyo quraanjo iyo bakteriye iyo virus iyo jerms iyo waxaan la arkaynin ayaa ilaahay ciidanka u jabin karaa dadkaa waaweyn in virus haddii aan la soo daayo waa maran karaan socankaa maaha ilaahay baa junuuddan iska leh askartana ilaahay baa leh subxaana wa tacaala sida awgeed markay laba ahaayeene kaalmada u baahnaayeen lama odhanin jibriil baanu idinku daray markay labada dumari u faqeen ilaahay wuxuu yidhi jibriil baa kula socdaa suuratu lima tuxarim maxaa ku jiray labadii dumar ee nebiga u faqay ee ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkii maxaa la yidhi saalixulmu'miniinna way u gargaarayaan waxaa kaloo la sheegay maxay waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir baa la yidhi waa laba dumarah laba dumara ilaahay wuxuu yidhi nebi maxamed mu'miniintuna waa la jirtaa malaa'igtuna waa la jirtaa laakiin quraysh oo dhamme markay isu tagtay waxaa la yidhi bijunuudin lam tarawha malaa'ig lama sheegin jibriil lama keenin ilahay wuxuu leeyay bijunuudin lam tarawha askar aydan idinku arkaynin ayaa alle subxaanah wa tacaala ku kaalmay idan waxaa la rabaa qofka muslimka ahi markuu isagu juhdigiisoo dhan la yimaado inuu rabbigii tala saarto kalsooni uu qabo ah yaqiina ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala u gargaarayo kalsooniha ah inuu qabo waa halkii uu nebi muuse ka lahaa kalaa ina maciya rabbi sayahdi markay yidhaahdeen innaa lamudrakuun layna soo gaadh af carabi wixii wax lagu adkayn jirayba waa la ysugu daray innaa lamudrakuun kelimatu zajr ayuu isna isticmaalay kalla ina maciya rabbi sayahdi waxaan leenaha waxa meesha yaalla inaynu aaminno wamaa yaclamu junuuda rabbik ilaa hu waxaa meesha yaalla inaynu aamino wallahu qaalibun calaa amrih walakina akara annaasi laa yaclamuun inaynu aamino inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wa yowma yaquumu lashhaad laakiin waxaa laynaga rabaa inaynan itikaal la imane waa markaynu takhdiidkii nebi moxamed dejiyo kala degno waa markaynu sunnada waafaqno waa markaynu wixii laynaga rabay oo dhan inagu la nimaadno ayaa la rabaa altawakul walyaqiin inaynu la nimaadno oo ariiqa dhabta ah markaasaynu haynaa duruusta aynu ka faa'iidayna waxaa kaloo ka mid ah hijrada waxay inoo tilmaamaysa nebi moxamed yays hayeen quraysh laakiin siiradu waxay inoo sheegaysaa qolo kaloo dagaalka soo gashay maxaa keenay waa shiraau lquluub nebi maxamed qurayshi markay awooddeediisu geysay ay qaban kari weyday iclaan dambay samaysay oo maxay ah ciddii geeri iyo nolol midun ku keenta labadaba magtoodaad leedahay waa dadka inta hadhaa la iibsanaya inta dagaalka ku jirta mooyaane inta hadhay dad badan oo hunguri wadaa jiro aan colaad kalaba idinka dhaxaynin laakiin laba boqoloo halaad buu raadinaya inuu kugu helo waxaa isku hayseen ma jirto idan waxaa laynoo tilmaamaya ninka muslimkii inaanu arag uun markuu wax qiimaynayo intan safka hore ku jirtuun inaanay u muuqanin laakiin duul badan oo kaloo la iibsan karaa inay jiraan inuu garto walidaalik qurayshi waxay iclaam bixisay ah nebi moxamed iyo abibakar ciddii soo qabata xadiidkii bukhaari ay filan suraaqata bnulmalik xadiidka bukhaari ku yaalla muxuu tilmaamayay wuxuu yidhi anigoo jalse fadhiya majliskii reerku uu fadhiyo oo warkii naloo sheegay nin laba boqol oo halaad la helayo ayuu nin soo galay buu yidhi markaasu wuxuu yidhi halka kan aswida waxaa bidhaan ba ay dhaaftay dhowr qof oo bidhaan ay dhaafo maa uma malaynayo ilaa iyo inay yihiin moxamed iyo asxaabtiisu inay yihiin mooyaane cid kale u malayn maayo suraaqa wuxuu yidhi waxaa qub'i yidhi markaa inuu iyagii yihiin laakiin waxaan sidhi buu yidhi yaan xoolaha lagula wadaagin suraaqi nabi maxamed waxba kama dhexeeyaan markaa waa lacag doonto waxaan sidhi buu yidhi yaan xoolaha lagula wadaagin markaasaan idhi buu yidhi waar naga tagorada kuwaanaad sheegaysa waa hebel iyo hebelkii halka nagaga tegay baad aragtay ee iska fadhiso uskutu baan ku buu yidhi hebel iyo hebelkii halka ka tegay baad aragtay waxaan ninkii u tilmaamay buu yidhi markaa inuu aamuso dabeetana jalsadii anigoo fadhiya si aan lay dareemin baana aa yar kacay buu yidhi gurigaygii baan galay inantii jaariyadda ahayd baa waxaan ku yidhi buu yidhi orod faraskaygii waa ka halkaa joogae kooraha iyo wax walba ii saaro faraska iyo hagaaji kaxee aan halkaa kuugu imaadaan idhi buu yidhi aniguna gurigii intaan galay oo ku dhuuntay ayaan warankii soo qaatay buu yidhi waranka buu leeyahy afkiisaan dhulka jiiday buu yidhi waxaan sira cadceedda inta ku dhacdu walacdiisa la arkiyo loodhan doonaa suraaqa waa ka waranka maxaa soo kordhay markaa warankana qari baan sidhi buu intaan madaxa qabtaan ciidda afka u geliyay buu leeyahy guriga xagga dambe intuu ka baxay ayuu warankii dhulka jiiday waxaan tegey buu yidhi faraskii iyo meeshii laysii diyaariyey dabeetana waan ku dhacay buu yidhi faraskan fuula halkii baan ka daba cararay buu leeyahy muddo markuu faraskii eriyey waa kii la dhacay waan ka daadegay aslaamtii baan u tuurtay buu yidhi kii aanan doonayn baa soo baxay yani waa wuu u faashaday ma helaya mise labadaa boqol nimankaa ma helaya mise helmaya ma dhiba mise ma dhibo ayuu tuurtay ha dhibin midaabaa soo baxay waxaan idhi bu yidhi islaamta waxba kama jiraan waa ku riday buu yidhi meeshoodii faraskaa ka daba fuulay haddana wuu kufay faraskii waa soo rogay buu yidhi waa u riday haddana hadhibinkii baa soo baxay laba boqoloo halaad baa u muuqday ma islaam baa u muuqata qandigeedaa ku celiyey buu yidhi waa ka daba eriyey markaa nin yaru soo jiro ayaabuu afka goostay buu leeyahy waa xaggaasoo kalea ku duulay dib baan u egay mise faraskayga halkuu caga ka saaray qiiq bood oo kale ah ayaa ka booday buu leeyahy waa markaan maqlay buu yidhi wuxuu akhrinayay yacnii nebiga oo qur-aan akhrisaday akhriskiisi markaan maqlay oo abibakarna baan la daymoonayo kolba leeya layna soo gaad markaasaan gartay buu yidhi inaan nimankan qaban karaynin maanta waar ammaan baanad siiye jooga ma idinla hadli karaa baan ku idhi buu yidhi kaalay baa la yidhi buu yidhi faraskaygii baa soo kaxaystoo waan la hadla waxaan ku yidhi buu yidhi nimayow dee anugu waxaan islahaa labadaa boqole halaadaad ku guulaysatid laakiin waxaa ii muuqata in aad nabadgelaysaan waa idin nabadgelinaya ee ammaan wariqatu ammaan ii qora inaynu hadhow kala galno idina aydan waxba damba i raacin aynu saa isku dayno aan heshiis gallo nebigu heshiiskii buu yidhi u qora heshiis baa loo qoray amni in la siiya heshiiskii baa warankaygii yaraa gashaday buu yidhi dabeetana waxaan ku idhi buu yidhi geelaygiiba halkaa hore jooge aan bahladaydan idinka saaro leeb leebkaa qaato xoolahaygii wax kasii kaxaysta xadiidka imaam axmed siuu sheegayo xadiidka bukhaari laftiisu si caamaba uu sheegaya waxayna siiyo laa xaajata lii fiiha buu nabigu ku yidhi adduun dooni maayo waxba kaaman qabo eeakhfi canna ha naga warramaynuun dib buu suraaqa u noqday dabeetana wixii ka hor yimaaduu yidhahdaa xaggan anaa idinkaga filaaday cid idinkama jirta meelaha kale ka raadiya dariska aan halkan ka faa'iidaynaa wuxuu yahay suraaqa iyo nebi maxamed maxaa ka dhexeeyey waxba kama dhexaynin suraaqa waxaanoo dagaala iyo faraskan iyo waxan dhan wuxuu galay waa hunguri idan bulshada waxaa jira bad qayb aydan mabaadi' isku haynin laakiin inuu ku iibsado jecel haddaad gadmayso waa lagu gadaya haddaad gadmayso oo qiimo goynayso waa lagu gadaya waayo isagu dan kale uu leeyahay ma jirto laa islaam inuu guulaysto laa in laga guulaysto waxaasi dantii maaha inuu halkaas suraaqa taagnaa uu istaago unbuu rabaa oo uu xoogaa helo qadiyadda kale ee dariska kanaan ka faa'iidayna waxaa ka mid ah qofka muslimkaa ah hijrada waxay tilmaamaysaa waxa ugu qaalisan ee uu ilaashadaa qof muslimi inay caqiidadiisa iyo diintiisa tahy marka ay iska hor yimaadaan masaalixdii maadiga ahayd wadankii e, danihii reerka waxaasi iyo caqiidadiisu markay iska hor yimaadaan inuu door bidayo caqiidadiisa walidalik nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi saxaabadiiba waxay ka tageen dhulkay jeclaayeen haddaad akhrido axaadiista bukhaari uu soo aroorinaya ama fii kitaabi ilmanaaqib ama tirmidi ama gabayaa ku qoran abibakar gabaygiisii markii madiine ay tageen ay xanxanuunsadeen iyo bilaal iyo ay maka ku ammaananayaan iyo dhulkoodii ay ka yimaadeen iyagoo halkay la qabsadeen buu qof waliba jecel yihi nebi moxamed waa ka xadiidka ku tilmaamaya tirmidi fii kitaab ilmanaaqi uu ku soo aroorinayo wallaahi inaki la khayru ardi wa axabu ardi illaahi ila allah makaay buu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay dhul meeshii u khayr badana ilaahayna ugu jeclaya baat walowlaa anii ukhrijtu minki haddii lala-yay in layga kaa saar yacni haddaan tolka iga kaa saarin weligay kaama tageen buu nebi maxamed leeyahy yacni waxa ay tilmaamaysaa nebi maxamed waddankii uu u jeclaa halkuu ku koray halkii u khayr badnayd inuu uga tegay inuu badbaadsado maxay diintiisii idan hijradu waxay daliilu tahay waa qofku inuu u tadxiyeeyo diintiisa wixii ka sokeeyaba markay iskhilaafaan yacni islaamku shareecadu shan bay ilaalisaa ah maqaasidu shariica waxay culimmadu ku tilmaami jireen in diinta la ilaaliyo in nafta la ilaaliyo in maalka la ilaaliyo in cirdiga la ilaaliyo waxaasoo dhan bay nasliga in la ilaaliyo waxaasoo dhan bay sheegaysaa shareecadu laakiin way kala horhoreeyaan inta kale haddii haddii caqiidada la waayayo inta kale waa la doorsan karaa waxay noqon kartaa waxa keliya ee lagu doorsanayo sida awgeed ayaa cali wuxuu aqbalay halkii lagu dhimanayay inuu isagu ku hadho nebi maxamedna badbaado halkii lagu dhimanayey isaga maxaa la leeyahay xaggee seexo furaashkii weerarka lagu hayay baa la yidhi seexo ayuu aqbalay waa tadciya binafsi abu bakar axaadiista saxiixi ku yaal bukhaari ku taalla waa ka tilmaamay inuu nebiga marna ka horraynayey dabeetana waxaan haddana xasuustaa buu yidhi gadaal ar baa laydinkaga yimaada markaasaan haddana xagga dambe maraa isagoo rabay inuu nebi maxamed ku furto naftiisa waxa uu tijaabinayay markay habeenkii soo socdeen ee subaxii soo socdeen ee duhurkii ay hadh galeen dhagax bay heleen bannaan cidlaa ku yaallaan wax kale ku olin dhagaxii intuu u hagaajiyey baan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo halkan yaro seexo isna wuu ilaalinayay nebiga bale raashin buu doonay markaa waa kii lahaa mid adhi wataa noo yimi oo dhagax waxaanu ka doonnay isna ka doonay dabeetana markuu nebiga caana u lisay buu yidhi ilaahay u seexday ee soo toosay caana siiyey ayuu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo socodka aan bilowno yacni wuxuu naftiisa ku furanayaa ilaahay rasuulkiisa idan tadxiya lidiinihim walimabaadi'ihim waliqiyaadatihim bay ku furanayeen maxay ayay naftooda ku furanayeen masalada kale aan ku darayaa waxay ti ee deriskan hijradan ka faa'iidaynaa nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu muujiyey hadafkiisu inaanu xoola ahayn abibakar markuu u yimi u yidhi hijradii waa laynoo ogolaaday abibakar wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo laba neefoo geelaan inoo diyaariyey nebigu wuxuu ku yidhi bithaman neefka geela ah xoolaan ku qaadanaya ilaahay rasuulkiisiiyo anaaba diyaariyey buu leeyay wuxuu nebi maxamed rabaa neefkan geela ah inaan cidina ugumana sheegan ee uu isagu lacagtiisa kala baxo markii suraaqa uu eryaday ee uu arkay inaan waxba suraaqa wuxuu idhi aan wax idin siiyo wuxuu nabigu ku yidhi laa xaajata lii fiiha baahi uma qabo aan kanaanada idin siiya buu yihi gelaygiiba xaggaa idinka horraysay jooga waxaad doontaan kasii kaxaysta u baahantiin ma rabo waxay tilmaamaysaa dadka islaamka wadaa hadday gacanta dadka waxa ku jira hungurigoodu galo inuu lumayo kalsoonida lagu qaba sidaa awgeed baa qur-aanku wuxuu fii suurati shucaraa ilaahay subxaana wa tacaala aayaad badanoo ka mid ah shan lix meelood bay kusoo noqonaysaa fii suurati shucaraa wamaa asalkum calayhi min ajrin ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin la tilmaamay nebi walba waxaa la dadka waxaad u caddaysaa anigu xoola idinkama doonayo nebi walba waxaa lagu yidhi dadka u sheeg xoola idinkama rabo ilaahay baan ajar ka doonaya bale quraysh markii ay hore u isu adkeeyeen ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi am tas'aluhum ajran fahum min maqramin maxoolaad weydiisay baa dadka la yidhi wadaadku hadduu xagga xoolaha aada isugu naboo xigo shakigu markaasuu bilaabma isagana idan waxay tilmaamaysaa cidda islaamka wadda ducaadda dadka gacantooda waxa ku jira inay ka maarmi karaan inay tijaabiyaan saasi daraaddeed baa ambiyada waxaa la yidhi cinwaan ka dhigta xoole idinkama doonayno nebi walba cinwaankiisa waxaa ka mid ahaa inuu caddeeyo dadku waxa haystaan inaanu doonaynin nebi maxamed waxaa la ogolaaday in nafta lagu furto markii la arkay manhajkan uu wado inuu iyaga ku badbaadinayo inaanu iyaga waxay haystaan ku soconin inaanu guri ka haynin saas daraaddeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamayey dadka gacantooda wixii ku jira iskaga zaahid haddaad rabto dadku inay ku jeclaadaan wixii gacantooda ku jira haddaad nacdo waa lagu jeclaanaya hadday se arkaan inaad shilinka isku haysataan balaaya ka yeedhay sa daraaddeed waxa uu tilmaamayaa wakhtiyo uu nebigu baahan yahay abi bakar wuxuu nebiga la dhinac taagnaa wuxuu awoodi karayay bale waa kuwa axaadiistu tilmaamaya adduun wuxuu haystay shan kunoo dirham mise lix kunoo dirham baa markaa xoola ku harsanaa baa la yidhi abibakar intiiba wuu soo qaatay reerkii waxba ugama iman intiiba wuu qaatay isagoo rabo islaamka iyo nebi maxamed inuu ugu gargaaro haddana nebigu wuxuu diidanaa maxay neef geelah inuu qaato wuxuu leeya neefkaana lacagtaydaa iskaga bixinaya abibakarna hantiba kama imane waxa laaliya wuxuu sitayba wuu soo qaatay isagoo rabo inuu islaam ugu gargaaro u nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh la dhinac galo masalada ugu dambaysa ee aan rabo inaan iskaga soo koobo waxaa ka mid ah hijradu waxay tilmaamaysaa sunnati tadaruj sunnada ah in waxu kala horeeyaan in kobac loo baahan yahay in dadku haddaad islaamka maalin qura wada sheegto qofka maanta soo islaamay maalin qura ma wada fulin karo islaamka tadbiiqiisu istitaacu ku xidhan yihi dadka iyo waxay awoodaan bay ku xidhantay awoodda basharku u haystaa intay leegtay inta badan shabaabku nusuus ilwujuub kay akhriyaan nusuusta waajibnimada tilmaamaysa maalan tusaale aan ku siiyo nebiga waxa ka sugan inuu inoo tilmaamay salaadda in sara joog lagu tukado ninkii saxaabiga u yimi wuxuu yidhi ma awoodayo daanaad awoodin baa la yidhi fadhiga iskaga tuko haddaad nimaan awoodin inuu istaago nusuusta sara sarajoogga sheegaysa ku akhrida ka warraa tidhahda waa ruknun min arkaani salaa layskuma haysta inay ruknun min arkaani salaa tahay laakiin hal huwa mustatiic arkaannimada doodi kama taalla iyo nusuusta ku soo aroortay iyo waajibnimadeeda doodi kama taallo laakiin waxaa doodu ka taalla waa maxay waa mukalaf ma ku ahay anigu anigoo fulaane mukalaf ma ku ahay nusuustan iyada kama doodaya in ilaahay soo dejiyey arkaanta salaadana inay ka mid tahay maxay in la istaago taa doodi kama taallo cidina ma odhan karto arkaanta kama mid iyo islaamka kuma jirto laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan anigu ma awoodaa inta badan dhallinyaradu nusuus ilwujuub ka akhriyaan laakiin basharka iyo awooddooda ma akhriyaan nebiga waxa uu yimi mid sita maxay ramadaan yidhi reerkaygii baan u galmoodo halagtu ahla waana halaagsamay dadkiina waan halaagay wuxuu nebigu ku yidhi qoor xore otaydaa mooyaane miyaan qoor kalaba haystaa buu yidhi tuutiisa tilmaamay buu yidhi naftayda mooyaane miyaan waxaan xoreeyo kalaba leeyahay waxaa loo tilmaamay inuu soomo laba bilood oo waxa waxan ii geystay soo sabir la-aan maaha buu leeyay gabadhaba miyaa doonan laha haddaan lama maqnaan karaya buu leeyay bishii rabadaan baa soomi kari lahe wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lixdankii miskiin uudi barba miyaan haystaa buu yidhi xoolaba dabeetana ninkiioo meesha fadhiyaa nebiga sadaqa loo keenay wuxuu idhi taa qaadoo iska bixi wa hal bayna labatayha man huwa afqaru minii buu yidhi oo madiinaba macid aniga iga liidataa degan buu yidhi reerkaaga siise buu nebigu ku yidhi nin mucsiro aan waxba haysanin haddaad tiraa raqabaa kugu waajibtay saxiix raqabaa waajibta laakiin nebigu wuxuu la maray ninkan awoodiisa inuu baadho tu kaste markuu soo waayo waxaa la yidhi war bal adigu iska cun kafaaradiisii isagaa la cunsiiyey reerkiisii waxaan uga jeednaa islaamku wuxuu u baahan yahay ma ka hadlayno eh, qur-aan makiyaad adugu dee marxala makiya lama jooga iminka jihaadka waajiba ama kanbaa waajiba ama kanbaa taas kuma haysano qur-aankii wuu soo wada degay waxyigiina wuu wada degay marxale aan joognaana ma jirta marxaladii waxyigu dhammaadaan joognaa laakiin bulshadii iyo mujtamacii nuqsaan baa ku dhacay shareecadiina way ka tagtay waxay u baahantahy sunnatu tadaruj ilaahay subxaana wa tacaala nebi moxamed kitaab qur-aan oo dhammaystiran mar qura looma dhiibin ee maalinba inbaa lagu soo dejiyey maalinba intay awoodayeen inay hirgeliyaan baa lagu soo dejiyey fakadalika bulshadu waa inay caynka noqotaa ninka daacigu u fakeraa mujtamacan inuu faro intuu awoodi karayo taa macnaheedu maaha islaamka in la ihmaalinayo waxa weeyaan islaamka isaga ayaa tatbiiqiisu iswadaya in lagu wado mujtamaca waxaan leenahay sunnatu tadaruj waxay tilmaamaysaa inuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabadiisii ka saaray maka oo isagu ka hijrooday laakiin meel kale uu degay meel uu dad ku lahaa iyo xoog uu samaystay uu dhisay uu dowlad noqday uu quraysh iska celiyey tan macnaheedu maaha inaad adiguna ay tahay waajib inaad sugto dabeetana la hijroodo magaalo kale la tago dabeetana halkaa laga soo bilaab maaha zamanka iyo makaanka iyo wuxuu way iskhilaafi karaan laakiin waxa aan iskhilaafayna waa maxay waa shareecadu inay mar kasta ku xidhan tahay istiaacada waajibaadka kani inuu mar kastaba yahay laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha mar kastaba inay tahay qadru listiaaca mar kastaba sunnatu tadarujku inuu meesha yaallo qofka maanta soo islaamay inaan islaamka o dhan loo wada akhriyaynin wufuuddii nebiga u timi waxaa ka mid ahaa qaar ka codsaday xataa salaada inaan la wada farin ilaahay rasuulkiisa iyo salaadda naga daabay ku yidhaaheen wuxuu nebigu ka diiday rawaayadka axaadiista qaarkood baa waxa ay sheegayaan qoluu ka ogolaaday xataa laba salaadood suudhi labaad ay tukadaan inta kalena way tukan doonaane baraahawadaa horta salaaduna bilaabo sunnatu tadaruj qolyaa codsaday jihaadka anagu ma awoodno kan ma awoodno bal salaada tukadaa la yidhi maxaan masaa'ilkaas ay tilmaamayaan qofku markuu maanta soo islaamo islaamkao dhan ma wada fulin karo laakiin wuxuu u baahan yahay sunnatu tadaruj maaha macnaheedu in la sii daayo meeshu meeshuu doonada ka dhaco lakiin wax weeyaann loo bisleeyo la kobciyo la tilmaamo waxaan leenahay hijradu waxyaabaha ay tilmaamayso waxaa ka mid ah sunnatu tadaruj in la raaco waxaan leenahay hijradu culammadii muslimiintii hore wax badan badan bay ka tilmaameen iyo kuwa dambaba waxyaabaha ay tilmaamayaan waxaa ka mid ah waxay daliilu tahay qofka muslimkii inaanu marnaba quusanin xataa hadday soo gaadho in isaga la baadi goono dunidao dhame tidhaahda ha la dilo inaanu quusanin wax kastoo dhacba bulshada maanta taagan waxyaabaha haysta waxaa ka mid a surcat ilyas maalinta hore haddii lala yaro kaco besba waa ka dhammaatay oo maxay nugu hadhay soo tiintiina lala kacay nololda ma hadhay bale ya-sigu wuxuu gaadhsiiyaa marka dambe atashkiik fi lmabaadi mabaadi'dii uu haystay baa inuu is idhaahdo wallaahi waxaan hirgelen baynu wadnaaye miska kale xoogsi tagnaha xaggana niman xoog badan baa jooga xaggana qaar qubulay duriye joog sitaa jooga xaggaa addee kuwa hirgelinaysaa meeshii bidhaantaba cunaha lagu dhegayay nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo tariida oo la eryayuu u fakeraya haddana inuu islaam dhisi karo muu odhanin war quraysh maxaynu isku haysanaa godkaygii baan iska tegaya ilaahay baan iska caabudo ee isagoo sidaa loo eryanayay oo uu saddex habeen god ku jiray oo shan iyo toban maalmood in ku dhadho uu safar ku jiray ayuu haddana madiine tagoo dib u istaadhay inuu sameeyo bulsho bulshadaasi siday u dhismi lahayd bilaabay oo dowladu waxay ku kawinmaan saddex shay buu nebigu ka bilaabay ah ilaahay iyo mujtamaca inuu isku xidho wixii koowaad ee markuu meesha tegay uu qabtay waa maxay salaad masaajid maka dee muslimiintu masaajid may dhisanin guryahooda hortooda kulahaayeen masaajid yaryar iyo waxa abibakar xadiidkan aynu hijrada ka warramayno markii uu iska tegay ee uu soo noqo dhexda ninkii ibnu duqina aw daqina saad u akhridaba culamaa luga iyo malaa culamaa alxadiid qoloba sibay u xarakaysa tahay markii ninkaasi uu soo celiyey sayidu qaara ahaa ee yidhi adigoo kale ma baxo ee qurayshi u yimi u yidhi anaa magangelyo siiyey abibakar nin gaaleed baa abibakar magangelyo siinaya nebi maxamed ba cadiy ibnu mucam waa kii magangelyada siiyey nin gaalaba magangelyo siinayay ana magangelyo siiyey buu yidhi ee qurayshay saa ha la ogaado quraysh waxay yidhahdeen waa ogollay gurigiisa addabaa ku cibaadaysta bay yidhahdeen iyuu un dumarka iyagaa iyo carruurtayadaa iyo waxa yaga ah fitnaynay gurigiisa ku cibaadaysta oo iska tegey abibakar muddo markuu gurigii iska joogo magangelyadii siyaasadeedna uu haysto dee sayidu qaara qabiilka la yidhahdo ninkii odayga u ahaa uu magangelyo siiyey ayuu gurigii joogi kari waayo guriga albaabkiisa finaagiisu masaajid yar ka samaystay dabeetna halkaasuu iskaga tukadaa qur-aanka ku akhristaa nin aada u qalbi jilicsan buu ahaa ooye markuu qur-aanka akhrinayo salaada tukanayo dumarkii iyo carruurtii quraysheed iyo wixiibaa iska soo odaygan weyne ooye qur-aanka akhrinaya iska dhegdhegaystay quraysho way shakida waxay isdhahan wallaahi wuu ta'hiirinaya waa bedelayaa qur-aanka u akhrinayo ayuunbaa kuwan bedelaya ninkiibay u war direeno waxay idhaahdeen ninkii diidi inuu guriga joogo markaa masaajidda oo ugu badana waxay ahayn kaa yara abubakar ninki waa kii yidhi ama ii soo celi magangelyadaydii ama waxaynu ku heshiina yeel abubakar waa ka yidhi waar magangelyadeedana ku celiya ilahay baan caabudayana kala kaxee laakiin madiine markuu tegay nebigu wuxuu ka bilaabay dowladdiisii islaamiga ahayd inuu masaajida dhiso oo masaajid buu ka soo dhisay masjidkiisiina intaanu guri dhisan buu masaajidkiisii dhisay wahaluma jara xidhiidhkii bulshadu ilaahay lalahayd buu xoojiyey mar labaad mujtamaca muslimiintu isku xidhay muslim sii kala jeedo midma mid dhabarka u jeedanaya wax iska celin kari maayo isku xidhkoodii wuxuu gaadhsiiyey xad uu yidhaahdo walaalo isdhexlaya baa tiin oo muhaajiriintii iyo ansaartii inta laysku daro la walaaleeyo ilaa xad ay isdhexli karaan mar saddexaad culamaai taarikh waxay yidhaahdaan bulshadii kale gaaleed ee ku xeernayd ayuu heshiisya la galay madiine in la wada ilaaliyo iyo wixii la mid ah mawaahiiqdan ama cuhuuddan ahlu taariikhu ay soo ururiyaan ayuu la galay wuxuu kawinay dowladdiisii islaamiga ahayd si uu usoo bilaabi karo waxaan taa uga jeednaa mushkiladda innagayna haysataa waxay tahay marka horena isticjaal isagoo aan bidhiiqinba ayuu odhanaya inugu dareeriya marka labaadna hasimada koowaad markay ku dhacdana yas quus marka saddexaadna waa baabu tashkiik iyo waxaan ima suurtogelayaan iyo cirkaa meelaan waxba ka jirin baa inugu wadaan amase atanaazul can ilmabaadi inay bilaabanto mabaadi'den kolba mid laga daadego waxay hijradu markaa u tahay deris tarbawiya alistimraariya cala almanhaji waalistiqaama cala ariiq qofka muslimkii inuu ku sugnaado manhajka ilaahay subxaana wa tacaala iyo caqiidada islaamiga inuu haysto ow ariiqa hayo in shaa allahu tacaala inahaasi aan tilmaamaan iskaga soo koobaya waa mukhtatafaat duruusta culamada muslimiintii ay tilmaameen ama kutubtooda ku qoreen ama muxaadaraadkooda ku galeen qayba ka mid ah oo soo tilmaamay waxba kuma lihi anugu laakiin waxaan uga jeedaa inaynu dib ugu noqonno taarikhdii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waynu dib u daraasayno iyada ayaa nolosha inoogu noqonaysaa iftiin aynu ku marro wallahu aclam wabilahi towfiiq